بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني baabka labaad baabkii hore ayaan ka soo baxnay kitaabkuna afar baab uu ahaa albaab الأول wuxuu ku saabsanaa الjumal wa taqsiimaatuhaa wa أxkaamuhaa baabka labaad muxuu ku saabsan yahay fii dikri axkaami aljaari wاlmajruur jaaru majruurka axkaamtiisa in la sheego wuxuu yidhi haada albaabu baabkan fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday arbacu masaa'ila aydan lagu laabaya sida baabkii horeba afar mas'alo ay ugu jirtay kanna afar mas'alaa ku jirta ixdaahaa masaa'ishaas afarta middood annahu laa budda waa in lagama maarmaan ay tahay min tacalluqi aljaari wاlmajruur jaarumajruurka inuu ku tacalluqo bificlin almas'ala aluulaa waxay ka hadle jaaru majruurka meeluu ku tacalluqo waa inuu helo meeshaas oo ah ficil maadin ficilkaasoo maadi ah ow mudaaricin ama mudaarica aw amrin ama ficil amar walow kaana naaqisan walow kaana haada alficlu ficilkaani naaqisan naaqis baada hadduu doonee jarmujruurka oo ku tacalluqa ficilka marka naaqiska kaana iyo wixii la mid ah cala alasaxi haddii la qabto ow bimaa ama waa inuu ku tacalluqo jaaru majruurka shay fii macnaahu macna alficli ficil shay ku macno ah oo isim ah waa inuu ku tacalluqo shayga ficilka ku macnaha muxuu yahay min masdarin aw sifatin aw naxwihimaa waa masdar iyo sifo iyo wixii la mid ah sifada marka waxaa kuu soo hoosgelaa isimkii faacil iyo isimkii mafcuul iyo asifatu اlmushabbaha iyo ismu tafdiilka waxaas o dhan aa kuu soo hoosgelaa naxwihimaa masdarka iyo sifada waxa la midka ah tusaale ahaan isim ficil oo kale haddaba jaaru majruur meesha uu ku tacalluqaahi waa meeshii asaga ku camalfalayday camalfalna asal ahaan waxaa iska leh ficilka inuu wax rafciyo inuu wax nasbiyo ficila iska leh ficilka wixii shabbaha najaaru majruurku waa ku tacalluqi karaa waxaa shabaha marka isimkii faacil iyo isimkii mafcuul iyo masderkii iyo wixii la mida oo loola jeedo alasmaa allatii tacmalu camala ficliha ilaan tacalluq waa nooc camalka ka mid ah wاlmuraadu bالtacalluqi tacalluqa waxaa laga wadaa alcamalu in lagu camal falo fii maxali اljaari wاlmajruur jaar majruurka maxalkiisa in lagu camal falo nasban nasbo loogu camal falo ow rafcan labadaas marka jaaru majruurka marka wuxuu noqonaya fii maxali nasbin aw fii maxali rafcin haddaad doontana aljaaru wاlmajruuru mutacalliqun bikada waa isaga gaabsan kartaa laakiin meeshaas uu ku camal falay yani waxaan loo jeedaa meeshaas uu ku tacalluqay ayaa jaaru majruurkan rafcine ama nasbine mihaalu tacalluqi اljaari wاlmajruur jaaru majruurka tacalluqiisa bilficl uu ku camal falay naxwu marartu bizaydin faاljaaru wاlmajruuru jaaru majruurka oo bizaydin ah fii maxalli nasbin bimarartu haddaad doontana waxaa leedahay aljaaru walmajruuru mutacalliqun bimarartu tacalluqaas maxaa loola jeedaa marartu oo ficil iyo faacil ah baa waxay u baahan tahay mafcuul jaaru majruurkan oo isla socdana mafcuulkii buu ka dhigan yahay saasaa laga wadaa labadoodan oo isla socda baa waxay taagan yihiin tusaale ahaan darabtu zaydan zaydkas mooskiisii mid kalena waa jiraa madhab kale oo ah waxaa fii maxalli nasbin ah inuu yahay majruurka keliya waxa mafcuulu bihiga ah waa majruurka iyo jaaromajruurka oo isla socda ma aha wa mihaalu tacalluqi aljaari wاlmajruur bima fii macna alficli jaaru majruurka tacalluqiisa uu ku tacalluqo shay ficilka ku macna'a mihaalkiisu wuxuu yahy naxw zaydun zayd mamruurun bihi asaga waa mid la soo maray zayd marka waa mubtada mamruurna waa khabar waana isim mafcuul yacmalu camala ficlihi yarfacu naa'ib alfaacil aw naa'ib alfaacilkiisii jaaru majruurkan oo isla socdaa naa'ib alfaacil ah faاljaaru wاlmajruuru fii maxalli rafcin cala الniyaabati can اlfaacili bimamruur wuxuu ku rafcisan yahay mamruurkaas waxaana lagu rafciye inuu yahay naa'ib faacil waqad ijtamacaa way kulmeen ay itacalluqu bilficli ficil oo lagu tacalluqo iyo wاtacalluqu bima fii macnaahu labadoodii waxay ku kulmeen fii qowlihi tacaalaa ancamta calayhim hayri اlmaqduubi calayhim wuxuu leeyahay aayaddaas waxaa ku jira jaaru majruur ficil ku tacalluqa iyo jaaru majruur ku tacalluqa isim ficil ku macno ah oo ah isim mafcuul facalayhim alأwal calayhimta hore ancamta calayhim calayhimtaas hore mutacalliqun bificli ficil buu ku tacalluqay wa huwa ficilkaasna wuxuu yahay ancamta wa maxalluhu maxalkiisuna maxalkee jaaru majruurka calayhim ah nasbun waa nasbisan yahay ancamta calayhim ancamtadan baa waxay u gudbi weysay mafcuulkeeda marka xarfujar bay ku tallaawday fii maxalli nasbin wacalayhim aلثaani calayhim ta labaadna mutacalliqun wuxuu ku tacalluqay bimaa fii macna alficli ficil wax ku macnaha wa huwa shaygaas oo ficilka ku macnaha ahna almaqduubi waaye waana isim mafcuul isim mafcuulna wuxuu u camalfalaa sida ficilka almabni lilmajhuul u camal falo wuxuu u baahan yahay naa'ibu wamaxaluhu jaaru majruurka maxalkiisuna rafcu cala aniyaabati can اlfaacil calayhim taas marka waa oo jaaru majruurka ah waa naa'ibulfaacilkii almaqduud waqad ijtamaca ayadan sidoo kale waxay ku kulmeen labadoodii jaarumajruurkii oo ficil ku tacalluqah iyo jaarumajruurkii oo ku tacalluqah shay ficil ku macno ah shayga ficilka ku macnaaha waa laba soo nama dhihin ama waa masdar ama waa sifo hadda kaan soo marnay ancamta calayhim hayri اlmaqduubi wuxuu ahaa sifadii isagoo masder ahna waa kanaan fii qowli abi bakr ibnu durayd fii maqsuuratihi maqsuuradiisa uu ku yidhaahday abi bakr ibnu durayd alasdi wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo maqsuurat ibnu durayd oo gabay ah qasiidadaasna xikam fara badan baa ku jirta iyo tajaarib fara badan maqsuurana waxaa loogu magacaabay xarfu rawiyaha ay qasiidadu ay ku dhisan tahay baa wuxuu yahay alifu haddii xarfu rawiy uu miim yahana qasiidada miimiyaa lahaa hadduu nuun yahay nuuniyaa la yidhahdaa haddii xa uu yahay xaa'iyaa la yidhaahdaa haddii ba uu yahay baa'iyaa la yidhaahdaa qasiidada marka xarafka ay ku dhisan tahay baa hadda wuxuu noqday marka alif almaqsuura saas daraaddeeda maqsuurat ibnu durayd loo yidhi wuxuu yidhi fiiri waاshtacala almubyadu fii muswaddihi midla ishticaali الnaari fii jazli اlqadaa aliftaas u dambayda alifulmaqsuura soo maaha saasay ku dhisan tahay qasiidada washtacala ay intashara wuu faafay almubyadu midkii caddaa tintii caddayd baa waxay faaftay fii muswaddihi muswaddi ara'si madaxa tintiisii madoobeed baa waxaa ku faafay oo ku socota middii caddayd wuxuu ula jeedaa ciradii baa waxay ku socotaa madaxa qaybtii madoobeed ishticaalan faafitaan midla ishticaali naari oo la mida ah dabka sida uu ugu faafo fii jazli alqadaa geedka la yidhaahdo alqadaa dogobtiisa sida dabku u qabsadoo ugu faafo si la mida ah ayaa ciradii waxay ugu faafee madaxa tintiisii madoobeed fa fii muswaddihi washtacala almubyadu fii muswaddihi jaarumjuruur soo ma aha muswaddihiidaas mutacalliqun wuxuu ku tacalluqaa bificlin wa huwa ficilkaasna ishtacala oo laga wado intashara wa fii jasli اlqadaa oo jaaru majruur ahna mutacalliqun wuxuu ku tacalluqay bima fii macna alficli shay ficil ku macnaa wa huwa ishticaal oo ah masdar tashbiihaanna ibnu durayd wuxuu ka soo qaat wuxuu ka soo qaatay ayaddii qur-aanka ahayd oo nebiyullaahi zakariya uu lahaa washtacala ara'su shayban wa in callaqta haddaad ku tacalluqido aljaara waalmajruura alawal jaaru majruurka hore oo ah fii muswaddihi bilmubyadi haddaad ku tacallujido ow jacaltahu ama jaaru majruurkaas xaalan aad ka dhigto minhu min almubyadi falaa daliila fiihi wax daliila marka kuma sugnaa wuxuu leeyahay fii muswaddihi haddaa ku tacallujido almubyad oo ah isim mafcuul oo laga keenay ibyadda ama isim faacil oo laga keenay ibyadda haddaa ku tacallujido ama aa ka dhigto fii muswaddihi xaal oo laga xaalaynaa almubyad markaas xagee ku tacalluqaa kaa'inaas oo ku tacalluqi maayo labadii marka jaaru majruur markaa waxay ku tacalluqeen shay hee ficil ku macno ah. ee markaa ma yaallo meeshii jaaru majruur ficil ku tacalluqa iyo jaaru majruur ku tacalluqa shaygii ficilka ku macnaha ilan labadii jaaru majruur markaa waxay ku tacalluqeen bimaa fii macna alficli washtacala wuu faafay almubyaddu midkii caddaanaayey fii muswaddihi tintateedii madoobeed ku caddaanaayey haddii saasaad tidhaahdo ama aad tidhaahdo washtacala wuu faafay almubyaddu kii caddaa ayaa faafay bimacna intashar fii muswaddihi muswadi ra'si xaal uu ahaaday midkaas cad tinta qaybta madow xaal uu ku dhex jiro wuu faafay haddaad saas tidhaahdo falaa daliila fiihi cala ijtimaacihimaa labadoodii marka inay kulmeen deliil kuma sugnaa labadaasoo ah jaaru majruur ficil ku tacalluqa iyo jaaru majruur ku tacalluqa shay ficil ku macno ah lianna aljaara waalmajruura awal maxaa yeele jaarumajruurka hore wahaani iyo kan labaad mutacalliqaani waxay ku tacalluqeen bimaa fii macna alficli wa huwa almubyadu aw kaa'inan almubyadu ow kaa'inan waa jarmujruurkii hore kan dambana hadda ishticaal inuu ku tacalluqaa dooday kama taagna waishtacala macnaahu wuxuu yahay intashara waa faafay waalmubyadu albayaad wuxuu ka dhigay marka masdar washtacala ay intashara wuu faafay almubyadu ay albayaadu caddaankii baa faafay fii muswaddihi tinta meesheedii madoobeed ayuu ku faafay masdar buu ka dhigay waddamiiru fii muswaddihina caa'idun wuxuu ku laabanaa cala alra'si ra'sigaasoo fi lbeyti qablahu beytkii ka horreeyey ku jiray oo ah beytkan beyt ka horreeyaa jira oo qasiidadu ay ka bilaabanee wuxuuna leeyahay imaa taray ra'sii xaakaa lownuhu durata subxin taxta adyaali اdujaa imaa taray gabadhay haddaad aragto ra'sii madaxayga xaakaa lownuhu xaal uu midabkiis u ekaaday durata subxin subax bilowgeed waa beriga bilowgiisa subaxaas bilowgiisoo taxta adyaali اdujaa mugdiga farqihiisa hoostiisa ahaaday wuxuu leeyahay madaxayga wuxuu u eg yahay habeen mugdi ah oo iftiinkii waa beri uu ku soo bilowday suu noqonaa markaas qaybta qorraxdu ay ka soo baxee oo bariga ahna waa soo caddaanee qaybta qorraxdu ay u dhacdo oo galbeedka ahna madowgiyaa weli haystaa wuxuu leeyahay marka madaxa fooddiisii na waa caddahay intii kalena waa madowdahay fooddaas cad marka waxay u eg tahay meeshii subuxuu uga soo bilowday mugdiga habeenka inta kaloo madowna waxay u eg tahay qaybtii qoraxdu ay u dhaceyday habeenkii wuxuu yidhaahday wa mila milana binnasbi ayadoo la nasbinaa mila way nasbisantahe mafcuulun muطlaq oo mafcuulu muطlaquu leeyahay laakiin waxaa sawaab ah inuu nacti u yahay mafcuulu muطlaq oo meesha ka maqan isagu mafcuulu muطlaq ma aha waa nactun limasdarin maxduufin taqdiiruhu اشhticاalا mثla اشhticaali الnaari fii jasli الqaضاء اshtacala wuu faafay almubyadu fii muswadihi buu ku faafay ishticaalan ishticaalkaasoo midla ishticaali الnaari dabka faafitaankiisa oo kale ah fii jasli الqaضاء uu ku faafo wاljazlu alghaliidu min alxaطb waa xaabada midkeeda hee adag waa dogobkii alyaabis ee qalalnaa waalqadaana shajarun macruuf waa geed la yaqaano idaa waqaca fiihi naaru dabku hadduu taabto yashtacilu sariican si dhaqso ah ayuu u gubtaa wayabqaa zamaanan wax badanna waa sii joogaa shabbaha ibnu durayd wuxuu ku shabbahay bayaada ashaybi cirrada caddaanteeda iyo waintishaarahu shaybkaas faafitaankiisa fii ra'si uu ku faafaabu wuxuu ku shabbahay biishticaali naarin dabka faafitaankiisa fi lxatabi alkhaliid uu qabsado iyo waintishaarihaa naartaas faafitaankeeda fiihi fii hada alxadab wuxuu leeyahay cirada faafitaankeeda madaxiisa ay ku faafay buu wuxuu ku shabbahay dab qabsashadiis uu qabsado xaabada xaabadaasoo yaabis ah oo khaliid ah haddana uu ku faafo aaway haddaba mushabbaha iyo mushabbahu bihiga adaatu tashbiih u udhexayda al raba adaatu tashbiihi aaway waa mila wajhu shabahana aaway wajhu shabahu waa jaamicu alixaadati fii kullin dabkaan ixaabada marka uu qabsado waa wada gaaraa soo ma aha waana baabi'iyaa ciradaani madaxaad ay qabsatan waa wada gaaraya uu leeyahay sida dabkaasi xaabada hee uu kala gaara wayustahnaa min xuruufi اljari xuruufuljarka waxaa laga soo istinoonaa waxaa laga soo reebaa arbacatu nafar falaa tatacallaqu arbacadaas bishay-in waxna ku tacalluqi mee afar xaraf oo waxaa jirta xuruufuljarka ka mid ah oo meelna aan ku tacalluqayn axaduhaa waxay tahay arbacadaas mid ka mid ah alxarfu zaa'id xarafka zaa'ida kalbaa'i sida ba'da lagu ziyaadiyey fi lfaacil naxwi qowlihi tacaala kafaa billaahi shahiidan ilaahay baa markhaati ku filan badan marka waxay ku jirtaa faacilkii kafaa asalkuna wuxuu ahaa kafa allaahu shahiidan jaaru majruurkaas la dhihi maayo meeluu ku tacalluqaa sababtoo ba'dii baa waxay noqotay zaa'id laakiin qur-aanka markay ku jirto waxaa la yidhaahdaa sila naxwu iyo midda ku jirtaa axsin bizaydin midda ku jirtaa ficlu tacajubka oo ah afcil bikadaa ba'daas ayaduna waa zaa'id meelay ku tacalluqay ma laha asalkuna wuxuu ahaa axsana zaydun ka dibna axsanadii waa laga soo xawilay axsin baa loo soo xawilay markii axsin ay noqotay waxay u ekaatay ficilkii amar oo ahaa akhrij iyo adkhil oo kale ficil amar faacilkiisuna daahir ma noqdo waxay marka ka carareen shay suuradiisu ay tahay suuratu amrin in faacilkiisu daahir uu noqdo waxay diidayaan marka inay dhahaan axsin zaydun maxay sameeyeen haddaba si suuradaas qabiixa ah meesha looga saaro faacilkii waxaa la yidhahdaa xarfujar ha lagu siyaadiyo tacalluqna marka uma baahan axsin bizaydin bay noqotay walaslu wuxuu cinda aljumhuur jumhuurtu sida ay qabaan walaslu asalkuna wuxuu ahaa kafa allaahu shahiidan wa axsin zaydun buu ahaa birafci la akriyo ama axsana zaydun hadday idiin qoran tahayna waa la mid ayadana ah axsana zaydun waa asalkii axsanadii marka suuradeedii waa la soo xawilay axsin baa laga dhigay marka axsin zaydun bay noqotay kadibna ba'a lagu ziyaadiyey axsin bizaydin bay noqotay see loo icraaba haddaba waxaa leedahay axsin waa ficlun maadin mabniyun calىa fatxin muqadar calىa aakhirihi manaca min duhuurihi majii'uhu calىa suurati اlamri laa maxala lahu min alicraab faziidat ilbaaw ba'dii baa fi lfaacili lagu ziyaaday wa axsinna bikasri siini ayadoo siinteeda la kasrina ficlu tacajubin waaye wazaa'ida iyo midda zaa'idka ah filmafcuuli lagu ziyaadiyey hadda labadii miihaal oo aan soo marnay kafallaahu kafaa billaahi shahiidan iyo axsin bizaydin ba'daas waxaa lagu ziyaadiyey faacilkii iduu mafcuul lagu siyaadiyana waa tana naxwu walaa tulquu biaydiikum ila atahluka walaa tulquu biaydiikum ay walaa tulquu aydiikum nafafyaalkiinna ila tahlukati halaag ha u horseedinin oo halaag ha dhex gelinina aydiikum waxaa laga wadaa anfusakum nafafyaalkiina halaagka dhex gelinina walaa tulquu biaydiikum haddaba asalku wuxuu ahaa walaa tulquu aydiyakum ha ku dhex ridinina nafafyaalkiina ila tahlukati ilan alqaa mafcuulkeeda maxarfujar bay ugu tallaawdaa mase mafcuulkeeda caadi ay u qaadataa mafcuulkeeda si toosay u qaadataa soo maaha yaa toosay u qaadataa faalqaa muusaa casaahu soo ma ahayn mafcuulkeeda toosay u qaadani kanna waa sidii oo kale laakiin ba'a lagu siyaadiyey wa fi lmubtada iyo xarfu jarka mubtada lagu ziyaadiyey naxwu bixasbika dirhamun dirham baa adiga kaafigaaga ah ay kaafiika dirhamun waxa kugu filani waa dirham xasbudaani marka waa mubtada dirhamunna waa khabarkii wa fii khabari naasikh iyo naasikha khabarkiisa khabarkii almanfiyi la anfiyey naxwu alaysa allaahu bikaafin cabdahu naasikha meesha yaalla oo ah laysa liannaha min akhawaati kaana tarfacu اlisma wa tansibu alkhabar nafyigu laakiin wuxuu gelaa laysa waa xarfu nafyin nafyiguna wuxuu gelaa waa khabarka haddaba bikaafin ba'daas ku jirtaahi waa zaa'ido ya ya laysa waa ficil maadi xarf maan dhaanne mhm alaysa allaahu bikaafin haddaba laysa waa ficil maadi waana ficil wax nafiya wuxuu nafyinana waa khabarka alaysa allaahu bikaafin cabdahu allah miyuusan addoonkiisa ku filnayn oo ku filan yahay bikaafin marka ba'daasi waxay ku jirtaa khabarkii oo laysa waana zaa'ido wama allaahu bigaafilin camaa tacmaluun ilaahay ma ahaanin mid moog waxaa samaynaysiin maadaani waa xijaasiyadii allaahuna waa isimkeedii gaafilinna waa khabarkeedii marka waxaa leedahay waa khabaru maa alxijaaziya waa mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun muqadaraة calىa aakhirihi manaca min duhuurihaa ishtiqaalu اlmaxalli bixarakati xarfi اljari azaa'id tacalluqna marka kaagama baahna kii horena waa saasoo kale waxaa meesha ka muuqanee maada xijaasiyada ah inuu leeyahay khabarkeeda keliyaha lagu siyaadiyaa ba'dan zaa'idada laakiin saasna ma aha calaa bani tamiim laftigooda ba'da waa lagu ziyaadiyey khabarka maada allahu marka waxay noqonay mubtada'i biqaafilna marka wuxuu noqonaa khabarkii khabarulmubtada' buu noqonaa ba'dan zaa'idada ah khabarka ay ku jirto maadeedu khasab maa inay noqoto maadii xijaaziyada ahayd ee tamiimiyada laftigeeda waa noqon kartaa wa ka min azaa'id minta zaa'idada waa la mid ayadana ah, filfaacil lagu ziyaadiyey naxwu an taquuluu maa jaa'ana min bashiir waxaasaan soo marno o dhan waxay ahayd ba'dii zaa'idada ahayd ama faacil ha lagu siyaadiyo ama mafcuul ha lagu siyaadiyo ama mubtada ha lagu siyaadiyo ama khabar annaasikh ha lagu siyaadiyo minta zaa'idadan waa la mid ayadana tacalluq uma baana wa ka min azaa'ida fi lfaacil naxw an taquuluu si aydnaan u dhihin maa jaa'anaa min bashiir ay maa jaa'anaa bashiirun waa faacilu jaaءa marfuucu calaamatu rafci damat muqadaraة calى aakhirihi manaca min duhuriha ishtiqaalu اlmaxali bixarakati xarfi اljari aلzaa'id wa fi lmafcuuli iyo mintii mafcuulka lagu siyaadiyey naxwu maa taraa fii khalqi الraxmaani allaha raxmaanka abuuritaankiisa min tafaawutin inay tafaawutan mafcuulu bihi wa fi lmubtada'i maa lakum min ilaahin hayruhu ay maa lakum ilaahun hayruhu macbuud xaq ah oo allah aan ahayn idinma sugnaanin min ilaahin ay ilaahun waana mubtada maa lakum taasna jarumjurkaasna waa khabarkii oo muqadam ah wahal min khaaliqin hayru اllah hal min khaaliqin ay hal khaaliqun khaaliq miyaa jira khaaliqaasoo hayruullah ilaahay hayrkiis ah oo yarsuqukum idin arsuqa ma jiraa minta marka waxaa lagu siyaadiyey mubtada'i asalkuna wuxuu ahaa hal khaaliqun hayruullah waاstufiida min alamhilati amhilada waxaa laga faa'iidaystay ana albaa'a tuzaadu fi اlإihbaati waالnafyi ihbaatna waa lagu siyaadiyaa nafyina waa lagu siyaadiya yacni ayadoo nafyi uu ka horreeyana waa la siyaadiya ayadoo ihbaat uu ka horreeyana waa la siyaadiyaa watadkhulu cala almacaarifi waannakiraat ba'du macrifana waa gashaa nakirana waa gashaa wa anna min waxaa kaloo amhilada laga faa'iidaysta minta laa tusaadu fi اlihbaati inaan lagu siyaadinin ihbaatka waxaa laga maarmaan inuu ka horeeyo ama nafyi ama shay nafyi u eg oo ah istifaamka inkaariga ahaa walaa tadkhulu cala almacaarifi cala asaxiix macaariftana ma gelaydo oo waxay khaas ku tahay nakiraadka wainnamaa lam yatacallaq zaa'idu bishayin jaaru majruurka oo xarafka jar zaa'idka u yahay muxuu meeluu ku tacalluq u yeela waaye wainnamaa lam yatacalaqa zaa'idu bishayin lianna atacalluqa huwa alirtibaaط almacnaa huwa alirtibaaط almacnawi maxaa yeele tacalluqu waa isku xirnaansho xagga macnaha ah wzaa'idu zaa'idkana laa macnaa lahu macno uma sugnaani macnahaasoo yartabiطu bimacnaa madkuulihi midka uu galay macnihiisa macno uu kula xirmo ma haysto macnihii marka ma laha saas daraaddeed marka tacalluqahe uma baana wainamaa yu'taa bihi fi lkalaami kalaamka dhexdiisa asaga waxaa loo keenaa zaa'idka tawkiidan wa taqwiyatan waxaa loo keenaa inuu waxoojiyo keliyaha loo keena wallahu aclam